بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وألزموا إضا, وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرغ أضيف كلتا وكيلا ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة وصولة أيا وبالعكس الصفة wain takun sharطan aw istifhaaman famudlaqan kamil biha alkalaama waalzamuu idaafatan ladun fajar wanasbu gudwatin biha canhum nadar wamaca mac fiiha qaliilu wanuqil fadxun wakasrun lisukuunin yatasil wa alzamuu waxay laasimiyeen idaa lafdiga idaa idaafatan u idaafayn ilaa jumali lafcaali afcaal jumlooyinkii ay u idaafeeyaan wadalika kahun idactalaa weeye musanifka raxmat ullaahi calayhi wuxuu ka hadlayay baabu lidaafa wa khaasatan asmaada idaafada laasimto waxaanan soo sheegnay asmaada idaafada laasimtaa laba qeyb ayay u qeybsamayaan qaar jumle in loo idaafeeyey laasimaan qaarna mufrad in loo idaafeeyo qaarka jumlada in loo idaafeeyo laasimaya ayaa waxay usii qaybsamayaan mutlaquljumla iyo khusuusuljumla xayu iyo id muطlaquljumla yaa loo idaafaynayo ay laasimayeen jumla ismiye iyo jumla ficliya midkaay doonto ha noqoto idaana khusuusulficliya loo idaafeeya oo idaa jumla ficliya waxaan ahayn idaa mudaafu ileyhi kama dhigato madhabkaa jumhuur madhabkii weeye waxaa khilaafsan akhfash oo wuxuu leeyahay jumla ismiya waa loo idaafeyn karaya laakiin sida raajixa ah idaa jumla ficliya waxaan ahayn looma idaafeeyo waayahay idaafada inta laga gooyo jumladii loo idaafeynayay in la tanwiiniyaana way dhici karto waidan la aataynaahum min ladunna ajran cadiiman in la yidhaahdo mudaafu ilayhigii ayaa la xadfay idaana waa la tanwiiniyey tanwiintana ciwadun cani ljumla way bannaan tahay sida id aan ku soo marrayba taasuu ka hadlaya wa alzamuu waxay laasimiyeen idaa lafdiga idaa idaafatan u idaafayn ilaa jumali lafcaali afcaal jumlooyinkii ay u idaafayaan wadalika kahuun khuduuc weeye khushuuc nin yahowni ida actalaa hayruk hayrkaada markuu iskibriyo idaada laba qeyb ayay u qaybsantaa xarfiyatun ismiyatun xarfiyada dee lababa idaafeynaya xaraf lama idaafeeyo waa fujaa-iya waxyaabahaasi marka ay tahay idaada ismiyada weeye wuxuu ka hadlayo shartiya iyo hayru shardiyayna u qaybsantaa labadaba jumla loo idaafeeya oo mudamanun macna shardi iyo mujaradun macna shardi ayay u qaybsantaa mudamanun macna shardi marka ay tahay ficlu sharti iyo jawaabu shardi ayay qaadani mana jesminayso sida la yaqaano daruurat nadmi inay ku jasmisaa way dhici karta waidaa tusibka khasaasatan waidaa tusibka khasaasatun fatajami la yidhaahdo laakiin shicri waxaan ahayn inay ku jasmisaa wax dhici kara ma aha labada jumle isdaba yaalle midda hore mudaafu ilayhinimay ku jira waa loo idaafayni jawaabu shardigana iyiduu nasbinayaa sidaa darteed waxaa la yidhahdaa idaa mudamanu macna shardi khaafidun lishardihi mansuubun bijawaabihi shardiga iyidaa nasbini iyidaa jari jawaabkana iyaduu nasbinayaa lmufhim inayni mucarafin bilaa tafaruqin udiifa kiltaa wakila udiifa waa la idaafeeyey kiltaa wakila labadaa ismi waa la idaafeeyey limufhimi inayni laba wax fahansiiye ayaa loo idaafeeyey mucarafin la macrifeeye bilaa tafaruqin kala qaadid la'aanna laba ku fahansiiye kilaa iyo kiltaa waxay ka mid yihiin asmaada idaafada laasimo waxaana loo idaafeeyaa mufrad oo jumlo in loo idaafeeyaa ma bannaano mutlaqulmufrad ayaana loo idaafaynayaa oo damiir iyo daahir iskusi ayaa loogu idaafaynay laakiin waxaa shardi ah ismiga loo idaafaynayaa saddex shardi waa in laga helaa ismiga mudaafu ilayhi noqonaya awalan saddexdaa shardi shardiga u horeeya waa in uu yahay ismiga mufhim inayni laba wax tusinaya waa inuu yahay aaniyan macrifo waa inuu yahay aalian laba tusinta tafaruq waa inuusan kugu tusinin saddexdaa shardiyo matniga saare ayaa loo shardini kilaa iyo kiltaa ismiga mudaafu ilayhi uu noqonayo mufhim itnayni laba waa inuu tusinayo tusintaa labada uu ku tusinayo lafdi ahaan ha kugu tusiyo sida kila rajulayni wa kiltalmar'atayni kiltaljannatayni aatad ukulahaa ama macno ahaan ha kugu tusiyo oo kilaahumaa iyo kiltaahumaa ha noqdo ama kilaa daalika la yidhaahdo ismuulishaare macnihiisa laba loola jeeda ha noqdo lafdi ahaan iyo macno ahaan midku doonaaba ha kugu tusiya laba waa inuu ku tusiya laba tusintaasina waa inuusan tafaruq ahaynoo kilaa zaydin wa camrin waa inaan la dhihin shardi saddexaad macrifo waa inuu yahay oo nakiro looma idaafeeyo kilaa rajulayni iyo kiltamra'atayni lama yidhaahdo ee macrifo waxaan ahayn looba idaafeeyo mudaafu ilayhiga ay laasimayaanna weligii lagama gooyo ku daba dheganaadaa laazima udiifa waa la idaafeeyey kiltaa wakiilaa labadaa kelimaa la idaafeeyey limufhimi tnayni laba wax fahansiiyo ayaa loo idaafeeyey mucarafin la macrifeeyey bilaa tafaruqin kala qaadid la'aanna laba ku fahansiiyey walaa tudif limufradin mucarafin ayan wain karartahaa faadifi aw tanwiil ajzaa wakhsuusan bilmacrifa usuulatan ayan wa bilcagsi sifa wain takun shartan aw istifhaaman fa muطlaqan ka mil alkalaama walaa tudif ha u idaafaynin limufradin mufrad ha u idaafaynin mufradka oo mucarafin la macrifeeye ayan lafdiga ayana wain karartahaa haddii aad soo celceliso fa adif isagaa idaafe ow tanwi ama adniyooto alajzaa'a jusas wakhsusan khasis bilmacrifati macrifa ku khasis mawsuulatan xalay tahay mid la silaynaya ayan lafdiga ayana wasifata sifana khasis bilcagsi dabagedi ku khasis wa in takun ayan haddii ay tahay shartan aw istifhaaman shardi ama istifhaam fakamil dhammaystir bihaa ayunta alkalaama hadalka ku dhammaystir muطlaqan xaal ay tahay mid la halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka ayun iyo idaafadeeda ayuu sideedaba carabiyada lix isticmaal bay ku leedahay lix qeyb ayay u qaybsantaa lixdaa qeyb ee mawsuulo in ay tahay ayun annagii mawsuulba ku soo marraye shardiye inay tahay oo laba ficliya ay jasmini istifhaamiye in ay tahay nacti inay noqoto kamaal tusto xaalo inay noqoto isla markaa kamaal tusa shantaas waa shanta uu musanifka meesha ku qoray waxaa lagu lixaynayaa waslatu linidaa'i maa fiihi al ayun aan nidaha ugu tegi doonno wa ayuhaa masxuba al bacdu sifa yalzamu birafci ladaadi lmacrifa wa ayu haada ayuha aladii warad wa wasfu ayin bisiwaa haada yurad buu keeni doonaa ismi al wato in loo nideeyaa ma bannaano in loo nideeyaa haddii la doonana ayun baa lagu gaari ayuha annaasu iyo ayuha annebiyu baa la leeyahay waa ayuntaa waslatu linidaa'i maa fiihi al baa la yidhahda lixdaa ayay ayun carabiyada u qaybsan qaybsantahay ayunta baabunida la isticmaalo ee ismi alwata u nidayntiisa lagu gaaro weligeed lama idaafeeyo mar haddii aan la idaafeynaynin baabkan in looga hadlaa laa yuxtaaj looma baahno shanta kalaa la idaafeeyaa oo ayanta mawsuulo marka ay tahay iyo shardiya marka ay tahay iyo istifaamiya iyo marka ay tahay nacatiya iyo xaaliya shantaasaa la idaafeeya shanta marka la idaafaynayo mudaafu ilayhiga loo idaafaynayo qismada caqliyada ah waxay ka keeni kartaa shan iyo afartan suura ay ka suuraysan karta yacni caqliga wuxuu ka suuraysan karaa mudaafu ilayhiga inuu noqonayo shan iyo afartan suura caqligaa ka suureyn karaya marka lagu leeyahay macnaheeda waxa weeyaan shan iyo afartanka suura saxiix ma wada aha qaar ayaa mumtanicon suuroobayn laakiin caqli ahaan waa loo suurayn karaya qaabka loogu suuraynayana waxa weeye ayunta mid walba sagaal ismi ayaa loo idaafeyn karaya sagaalkaana wuxuu noqonayaa mufrad nakira ah taniya nakira ah jamac nakira ah mufrad damiir ah taniya damiir ah jamac damiir ah mufrad daahir oo macrifo ah taniya oo macrifo ah jamc daahiroo macrifo ah sagaal wey sagaalka ayaa mid walba loo idaafeyn karaya shantii ayunta ay u qaybsantay sagaalkaa ku dhufo shan iyo afartan suuro wey shan iyo afartankaa suura saxiix ma wada aha qaar ayaa mumtanica ah. sida ay mumtanic ku yihiin shanta qaarka mumtanica ah ayunta haddii aan la soo celcelinin ama ajzaa aan looga qastin ayun haddii aan la soo celcelinin oo ayi wa ayuka aan la dhihin ama ajzaaan loo qasdinaya ayu zaydin axsan aan la dhihin zayd ajzaadiisa midkee quruxsan aan loo jeedin kow iyo labaatan suura mumtanic noqoni afar iyo labaatan suurana saxiix bay noqoni kow iyo labaatankaa waxaa weeye ayunta istifhaamiyada ah maya ayunta nactiga loo isticmaalo iyo ayunta xaalada loo isticmaalo wasfiya labadaa la isku yidhaahdaa labadaa ayun weligoodba macrifo looma idaafeeyo mudaafi ilayhigooda nakiro waxaan ahayn ma noqdo meeshaa waxaa ka soo bixi laba-iyo toban suura oo mumtanicah sida ay u soo bixi mufrad oo macrifo ah daahir oo macrifo ah, ah jamca oo macrifo ah saddex mufrad damiir ah taniye damiir ee jamca damiir ah lixdaasi waa dami waa macaarif lixdaa macaarifta ayuda nactiga looma idaafeyn karo waa lix lixdaa laftooda macaariftaa ayunta xaalada ee looma idaafeyn karo ee laba lixaad laba iyo toban bay noqonayaan waa yahay ayunta mawsuulada ah shan wej ayaa mumtanic ka ah awalan horta macrifo waxaan ahayn looma idaafeeyo oo ayun mawsuula haddii ay tahay nakiro looma idaafeyn karo raajixa saddex nakiro ah ayaan soo sheegnoo mufrad nakira taniya nakira jamca nakiro ah saddexdaa nakira ayunta mawsuulada looma idaafeeyo waayo nakiraba looma idaafeeyo waxaad ku dari ayun mufrad macrifo ah oo daahir ee looma idaafeyn karo mufrad damiir eena looma idaafeyn karo oo ayun sideedaba haddii aan la soo celcelinin ama ajzaa aan looga qasdin mufrad macrifaah sidiisaba looma idaafeeyo marka saddex nakira ahoo ayudii mawsuulada aan loo idaafeyn karin waxaad ku dari mufrad daahir oo macrifaa iyo mufrad damiiro macrifo waxaan ahayba ma noqdee damiire shan suuro oo ayuntii mawsuulada ay ka mancoon tahay laba iyo toban suurood hayse ku dar waxay isla noqonayaan toddoba iyo toban ayunta istifhaamiyada ah laba suuraa ka mancoon ayunta shardiyadana laba suuraa ka mancoon afar bay isla noqonayaan ayunta istifhaamiyada waxaa ka mancoon mufrad daahiroo macrife ee looma idaafeen karo damiir mufradena looma idaafeen karo laba wey labadaa laftooda istifhaamiyadana looma idaafeen karo waxay noqonayaan afar afar toddoba iyo toban ku dar kow iyo labaatankaa suura ayaa mumtanicoon suuroobi karin ayunta haddii aan la soo celcelinin ama ajzaa'an looga qastin haddii la soo celceliyo ayunta ama ajzaa looga qasto shan iyo toban suuraa mumtanic noqoni shan iyo tobankaa suura way sahlan yihiin ayunta mawsuulada a nakiro looma idaafeeyo saddex nakiro ah ayaan soo sheegnay mufrad nakiro taniya nakiro jamc nakiro saddexdaa looma idaafeyn karo ayunta mawsuulada ah la nakiraba looma idaafeeye waa yahay ayunta ayunta nactiga ah iyo ayunta xaalada ah labadaasi wasfiyaa la isku yidhaahdaaye weligoodba macrifo looma idaafeeyo waxaa ka soo bixi laba iyo toban suura nakiro waxaan ahayn looma idaafeeyo ilaa macrifada mid walba lix baa ka soo baxaysayoo mufrad macrifa mufrad daahiroo macrifa iyo taniya daahiroo macrifa iyo jamc daahiroo macrifa iyo saddexdaasoo damiirah lix weeye lixdaasoo ayuntii nactiga ay ka mancoon tahay iyo lixdaasoo ayuntii xaalada ay ka mancoon tahay laba iyo toban laba iyo toban iyo saddex isku dar shan iyo toban bay noqonayaan shan iyo tobankaa suuro ayaa mancoon ayunta haddii la soo celceliyo ama ajzaa looga qasto qaaciidadaa yaree kooban ayay ayuda leedahay idaafadeeda insha allahu tacala waana soo qori doonaa walaa tudifha idaafaynin limufradin mufrad ha u idaafaynin mufradka oo mucarafin la macrifeeyey ayan lafdiga ayan ayun oo dhan isku wadada mufrad macrifa weligaaba ha u idaafaynin marba haddii aan ayunta ajzaa looga qasdin ama aan la soo celcelinin ee waa ayudii macrifo loo idaafeyn kari tan laga hadlayo ama ayunta macrifaba aan loo idaafayninee nakiro un loo idaafaynayo waa ayuntii xaalada ahayd iyo ayuntii nactiga ahayd labadaa weligood macrifaba looma idaafeeyo kuwa mufrad macrife ah u idaafayn maba jirto macrifo idil baaban loo idaafayn karin ee waxaa laga hadlaya waa ayuntii mawsuulada ahayd iyo istifhaamiyada iyo shartiyada saddexdaa weeye waxa uu leeyahay mufrad macrifa ha u idaafaynin walaa tudif ha u idaafaynin limufradin mufrad ha u idaafaynin mufradka oo mucarafin la macrifeeye ayan lafdiga ayana wain kararta haddii aad soo celceliso haa ayantii haddii aad soo celceliso ow tanwi ama adniyooto aljzaaa jusayaana adniyooto faadif isaga idaafe mufrad macrifa u idaafe markaa waksusan khasis bilmacrifati macrifa ku khasis mawsuulatan xal ay tahay mid la silaynaya aya lafdiga ayana oo ayanta mawsuulo macrifo waxaan ahayn looma idaafeeyo wasifata sifana khasisoo ayanta sifada ee khasisoo bilcagsi dabagedi ku khasis sifada waxaa soo gelaya ayuntii xaalada ahayd iyo ayuntii nactiga ahayd labadaasaa sifa laisla yidhaahdaa labadaana nakiro waxaan ahayn ha idaafayn macrifo in loo idaafeeyaa ma wasifata sifadana khasis bilcagsi dabagedi ku khasis oo nakiro ku khasis wain takun ayantii haddii ay tahay shardan shardi oo shardi ay noqotay aw istifhaaman ama istifhaam iyay noqotay fa muطlaqan kabilbiha alkalaama wuxuu u ayunta haddii ay shardiyo tahay oo ay istifhaamiye tahay macrifiya nakiro labada waa loo idaafeyn karaya ilaa laba saddexdii hore macrifo iyo nakiro looma wada idaafeyn karin ayantii mawsuulada ahayd macrifo keliya loo idaafeynayay ayantii wasfiga ahaydee laba ka koobneedna nakiro kale ayaa loo idaafeynayay istifhaamiyada iyo shardiyada fa muطlaqan kamil biha alkalaama macrifo iyo nakiro labadaba uu idaafey sidaa ayuu u jeedaa wain takun ayanta haddii ay tahay shardan shardi haddii ay tahay aw istifhaaman ama istifhaam ayay noqotay fakamil dhammaystir bihaa ayanta waxaad ku dhammaystirtaa alkalaama hadalka muطlaqan xaaluu yahay mid la idaaqay mudaafu ilayhiga macrifa ha noqdo ama nakira ha noqdee walzamuu idaafata laduun fajar wanasbu qudwatin biha canhum nadar wamaca mac fiiha qaliilu wanuqil fatxun wakasru lisukuunin yattasil waalzamuu waxay laazimiyeen idaafatan idaafo waxay laazimiyeen ladun lafdiga laduna fajara mudaafu ilayhigii ayuu jaray wa nasbu qudwatin udwa nasbinteeda bihaa ladun lagu nasbiyaa nadara naadir weeye canhum naxwiyiin xaggoodu naadir ka yahay wa macana idaafay laasimiyeen mac oo caynta ay reebban tahay qaliilun mid yar weeye fiihaa macaduu ku yar yahay wa nuqila waxaa la soo raray fadxun fadxa iyo wa kasrun kasra lisukuunin sukuun dartii loo kasriyo sukuunka oo yatasilu ku xiga halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka wuxuu ka hadlayaa laba ismiyoo in la idaafeeya ay laasim tahay mufradna loo idaafaynayo isla markaana in laga gooyo ayaan bannaanayn waa maca iyo ladun labadaa lafdi laba ismi weeye idaafay laasimaan mufrad in loo idaafeeyana waayaa laazima mufradu muطlaqulmufrad ayaala loo idaafaynaya waa yahay lafdiga ladun ah waa daraf weliba darfu zamaan ah makaanna marmar ayaa loo isticmaalaa laakiin darfu zamaan weeye isla markaa waxay laazimi ibtidaau lghaaya bilowgeeday laasimtaa kamana baxdo khabarna weligeed ma noqoto oo mubtada inay khabar u noqotaa wax suuroobi kara maaha darafnimay laasimtaa darfu laazimtaa laasimtaa ibtidaa'ulgaayana way laasimtaa weligeedna khabar ma noqoto arrimaha ay laasimi darteed ay xaraf u shabbahdo oo ay mabni u tahay oo loo binaynaya oo jumhuurunnaxwiyiin way bineeyaan sukuunka nuunka saaran ayayna ku binaynayaan mufrad in loo idaafeeyaa la yaqaanaa jumlo in loo idaafeeyaana marmar way dhacdaa sariicu ghawaani raaqahunna waruqnahu laduun shaba xataa shaabat suudu dawaa'ibi ayaa baytu shaacira sariicu khawaanin naaga quruxdooda ku kaaftoome mid loo legday weeye ninkani yacnii naaga uu ku falan yahay weeye loo legdo raaqahunna ayaguu jeclaaday wa ruqnahu ayaguna way jeclaadeen laduun wakhti laga soo bilaabo shaba dhallinyaro uu ahaa xataa shaabat ilaa ay ka cinrowdo suudu dawaa'ibi halabtiisii madoobeed ilaa ciro ka noqoto islaamuu jecel yahay ninkan maxalushaahidka waxa weeyaan ladun shabba oo ladun shabba jumladeedu uu idaafeeyey taana waa dhacdaa marmar laakiin sida la yaqaano ladun mufrad in loo idaafeeyo wy musanifka wuxuu yidhi ladun qudwatan haddii la daba dhigo mudaafu ilayhinimo inay ku jarto wax la yaqaan wey oo ladun qudwatin la yidhahdo waa sidii asalka ahayd in la nasbiyaana waa la maqlay oo ladun qudwatan la yidhaahdo oo maxaa lagu nasbiyey musanifka wuxuu ku wadaa tamyiiz in lagu nasbiyo oo laduntaa iyo tamyiiznimay ku nasbini oo qudwatan tamyiiz weeye bacdi naxwiyiinta ka mida sida kuufiyiin waxay leeyihiin qudwatan waa khabar kaana maxduufa ay leedahay baytu shaacir ayaa wuxuu yahay wamaa zaala muhrima ziyaalaalkalbi minhumu ladun qudwatan xataa danat liguruubi qolubka eed sheeganaya wamaa zaala kama uusan zuulin muhrii darmaanka igi yara masjaraalkelbi eyga meesha lagu celiyo inuu ku sugan yahay minhum qoladaa xaggooda kaga sugan yahay ladun waqti qudwatan aroor ah xataa danad qoraxda ilaa ay u dhowaato liguruubi dhicitaan ladun qudwatan qudwadaasi waa tamyiiz cinda almusanif basriyiin ayuu ku raacaya kuufiyiin waxay leeyihiin khudwada nasbisani kaana maxduufa ayuu khabar u yahay ladun kaanat isaacatu khudwatan ayay ahayd laduntana jumladaa loo idaafaynaya si kastaba ha ahaatee khudwo haddii la daba dhigo ladun khudwadaa in la nasbiyaa bannaan tamyiiznimaa lagu nasbinaya ama kaana maxduufaa nasbiniya waagii maqaamaatulxariiriga aan wadnayn akrinaynay laqsiga naxwiyada markuu samaynayey khudwatan wuu ku soo daray oo wuxuu sheegay ismi waxa daba yaallo weligii majruuriya bayna qudwati wa cashiyatinna arrinteedu iskhilaafay kulaha yacni cashiye haddii la daba dhigo mudaafu ilayhi baa ku jari buu ujeedaa qudwo haddii la daba dhigna way nasbin wax saas inuu ahaa baan u malaynay adigu laqsi saasaa jira halxiraan uu sidaa u sameeye waayahay maca waa ismi darafnimo lagu nasbiyo qudwada horta darafnimaa lagu nasbiyaa min in lagu jaraasay haaliba ah oo min ladun in la yidhaahdaa badan luqooyin dhowrena way leedahay min in lagu jaro iyo in la nasbiyaana in min lagu jaraa fara badan sidaa darteeda qur'aanka ladun kuma ayan soo aroorin ilaa majruuratan bimin mooye iyadoo min lagu jara mooye si kale qur'aanka uma ayan soo aroorin maca darafnima ayeyaa lagu nasbiyaa darafnimadaasina way laasimiyo min in lagu jaraa ma bannaana isla markaa mufrad ayaa loo idaafayni mufrad waxaan ahayn looma idaafeeyo lamana xadfi karo mudaafu ilayhiga maca caynteeda in la fadxiyo fatxatu icraabin ay fadxisan tahay ayaa la yaqaan alla ilaahay reer rabiicanimo la yidhaahdo ayaa caynta reeba oo mac yidhaahdaa markay ceynta sukuuniyaan hadduusan saakin ka dambaynin dee sukuunkay u daynayaan hadduu saakin ka dambeeyana cayntu way kasrinayaan oo ibni oo kale inay daba dhigaan haddii ay doonaan ma ibnikay leeyihiinoo iltiqaa'u saakiniin dartiisa ay ceenta u kasrinayaan bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi iyo maca smihi maca haddii la yidhaahdo waa mansuuba darafnimuu ku nasbisan yahay maci haddii la yidhaahdana reer rabiic oo caynta sukuuninayey irtiqaa'u saakiniin haddii u dhacay ceyntii way kasriyeen sidaa ayuu musanifka u hadlaya wa alzamuu way laasimiyeen idaafatan idaafaay laasimiyeen mafcuulu aanigii weeye ladun ladun ayay idaafa laasimiyeen waa mafcuululawalkii fajara wuu jiray fajaradan faa'iidada ay leedahay waxay tahay mudaafu ilayhiga in la jaraya majruur uu yahay musanifkaa noo soo sheegay oo markuu baabulidaafe soo bilaabayey yaa wuxuu soo sheegay mudaafu ilayhigii weligii inuu majruur yahay laakiin caamilka jaraya muusan sheegin saddex wej ayaa la isugu khilaafsanaa ibnu caqiilka waa kii uu sheegayey mudaafka mudaafu ilayhigaa jari mudaafu ilayhiga mudaafkaa jari waa kow xarafka muqadarkaa jari waa labo idaafo oo caamil macnawi ayahay saddexdaa wej ayaa la isugu khilaafsanaa waxaana raajix ahaa mudaafu ilayhiga mudaafka inuu jarayo madhabka musanifkana kaa weeye madhabka ayuu ku caddaynayaayo wuxuu leeyahay ladun marka la idaafeeyo mudaafu ilayhiga iidaa jari fajara ladun wuu jaray min baabi alishaara ayuuna u samaynayaayo ku ishaarayo ku tusinayo madhabkiisa inuu yahay mudaafku ilayhiga majruurka ah mudaafka inuu jiray meelo dhowrena wuu samayni doonaa in allahu tacaala wa bacda jarihi aladii udiifa lah kamil binasbin aw birafcin camala baabulmasder ayaan ku mari doonaa masderka waxaa bannaan faacilka ama mafcuulka in loo idaafeeyo haddii loo idaafeeyo isagaa jaraya sidaa ayuu wada wa bacda jarihi masderka marka uu jaro kadib aladii udiifa lahu kii loo idaafeeyey baabbaabu ismilfaacil camalfalaya marka uu ka hadlayana wuxuu sheegi doonaa musanifka in sha allahu tacaala wasib bida tilwan wakhfidi camal kan u saaxiibka ah ismiga faacil u ujeeda kan ku xiga ha khafdiyo ha nasbiyo wansib bida camalsiinta kan u saaxiibkae ku nasbi tilwan kan ku xigo wakhfid ama ku khafdi isagaa khafdinayaayo caamila sidaa ayuu u wadaa walzamuu waxay laaimiyeen ladun lafdiga laduna ah, idaafatan idaafay laaimiyeen fajara ladun wuu jaray mudaafu ilayhi wanasbu udwatin udwa nasbinteeda wanasbu qudwatin qudwo nasbinteeda bihaa ladun lagu nasbiyo ladun qudwatan la yidhaahdo nadara naadir weeye canhum naxwiyiin xaggoodu naadirka yahay wa maca walzamuu idaafatan ladun ayay ku cadfan tahay waa maca macana idaafay laazimiyeen mac mubtada weeye mac oo ceenta ay reeban tahay qaliilun mid yar weeye fiihaa macaduu ku yar yahay oo mac maca in caynta la sukuuniye mac la yidhaahdo carab badan ma isticmaasho reer rabiicaa isticmaala waa qaliil wa nuqila waa la soo raray fadxun caynta in la fadxiyo maca la yidhaahdo waa qoladii nasbinayey oo fadxada ku nasbinayey wa kasrun kasrana waa la soo oo qoladii cayntaa reebaya wey lisukuunin sukuun dartii loo kasriyo sukuunka oo yatasilu ku xiga wallahu aclam sal allah wslam wbaarik cala